ayb bismi llah alxamdulillah wasalaatu wasalam ala sl ama bacd waxaan ku jirnay alkitaabu athani fi اsunna albaabu alawal fi lkalaami fi afcaalihi almasalatu اluulaa oo cismat alambiyaa baynu soo marnay cashirkeennii hore waynala yar waynala yar dheeraatayo waxoogay baan ku yar fogaanay waxaan gelaynaa masaa'ilkii soo haray afartii soo hartay ee baabkan athaaniyatu masalada labaad ficluhu lmujarad ficilka nabiga ee ka dharla wax calaamad qurba ah iyo midna aan lahayn yadullu cala alibaaxati buu ku tusayaa cinda maalikin waannadbi buu ku tusayaa cinda ashaaficiyi waalwujuubi buu ku tusayaa cinda bni surayjin wa abi saciidin ilistakri wa bni khayraana ashaaficiyuuna dheh saddexdaba saddexdan aimadii shaaficiyad ee fuqahadii asxaabu waay wa tawaqafa asayrafiyu abubakr asayrafina wuu ka istaagay wuxuu kutusayo huwa almukhtaaru kaas annaga raajix no ah lixtimaalihaa intii lasoo sheegayba waa ixtimaalaayo ibaaxayo wujuub iyo nadbia kow waxtimaali an yakuuna inuu yahay baana dhici karta min khasaa'isihi nabiga wax u gaara saa darteed wax kala caddeeyuu u baahan yahay ikhtiyaarkana musanifkeenu waa ikhtiyaarka raazi iyo atbaacdiisi wa minhum almusanif madhabkana ikhtiyaarkoodu noqday intaa musanifku wuxuu ku sheegay halkan afar madhabood wuxuu ku yihi ficluhu lmujarad ficilka mujaradka ah afcaasha nabiga alayh isalaatu wasalaam marka hore waxaynu u qaybinaynaa laba qaybta koowaad musanifku kama hadlin liduhuuriha afcaal jibila afcaasha jibilada kuwa la yidhahda u seexday u soo toosay uu istaagay uu fadhiistay uu socday afcaasha waxay dhaheen jibiliya yidhaahdaano waa un asal waa insaaniyadaa ke insaannimadaa keenaysa taamaba una ka hadlin wixii ka soo hadhay baynu laba u qaybinaynaa wax calaamaatulqurba ay ka muuqato iyo waxaanay ka muuqanin waxay ka muuqata dib buu ka iman doonaa waxaynan ka muuqanin mujaradadu taa weeye wax calaamaad qurba iyo ma laha yadullu cala alibaaxati cinda maalikin afcaashiisaa kale nabigu calayh salaatu wasalaam nooca dharka uu xidha iyo dhar in la xidha ma aha nooca uu xidha iyo nooca uu cunay iyo cuntada iyo wixii la xiriira waa ibaaxa shaaficina waa nadbi buu leeyahayoo macna ta'asi baa meeshan ku imanaya markaad wuxuu sameeyey samaynayso ibnu jurayj iyo ibnu surayj abulcabaas ibnu surayj axad aimati shaaficiya abu saciid alistakhri aimatu shaaficiya waa asxaabu lwujuuh raggan oo dhan iyaguna waxay yidhaahdeen buu ka soo guuriyey waajib bay faa'iideynaysaa ayb waxaa len marka ficilka mujaradka ah musanifku wuxuu ka dhigay afar qowl wujuub iyo nadbi iyo ibaaxa iyo tawaquf mid walbana cidda qabta uu ku kuu sheegay waxaa kuu soo haray wuxuu tacliiliyey qowlka isaga uu doortay wuxuu yidhi ibaaxuu noqon karaa nadbi buu noqon karaa wujuub buu noqon karaa intaa waa mid khasaa'isna waa noqon karaan ummaddaba khusaynin intaaba hadday suuragal tahay daliil khaariji ah oo caddeeyuu u baahan yahay wixii daliil khaarijia u baahanna ilaa daliilkaa la helo yutawaqaf fiihi ixtaja alqaa'ilu wuxuu deliishaday bilibaaxati bianna ficlahu ficilkiisi laa yukrahu karaahiye ma noqdo walaa yaxrumu xaraamna ma noqdo axkaamu lkhamsa balaan ku dabaqno nabigaa waxaan sameeyey xaraam buu sameeyey horta meesha ka saar hata haddaan cismo soo marnay karaahiyana cala saxiixi cindahum ma samaynayo xaalay soo reebaan inuusan nahyigu taxriim ahayn markuu nabigu caddaynayo hal yafcalu الnabiyu lilmakruhi mubayinan anahu litanziihi bay dhahaan fasaara fii jaanibihi min alqurab ka nahyi an yushrabu min fami اlqirab wuxuu nabigu nahiyey bayaankii tanziih miya mise waa taxriim hadduusan nahyiga tanziih looga jeedo caddayntii qowlna wuu ku caddayn karaa ficilna wuu ku caddayn karaa shaygan makruuha uu sameeyey fii xaqihi makruuh ma aho qurbo weeye laakiin fii xaqinaa buu makruuh yahay saasay u fasirayaan laakiin lama dhihi kara nabigu shay fii xaqihi makruuhu sameeyey masaladii cismada bay daba socotaa saas darteed horta axkaamu lkhamsihii makruuh inuu noqdo ficilka nabigu iyo muxaram inuu noqdo meesha ka saar waxaa soo hadhay saddexda kale walaslu cadamu lwujuubi waannadbi weeye asalkii baraa'adii cadamu takliifi cala adimami weeye labadaana meesha ka saar maxaa soo haray fa baqiya alibaaxatu ibaaxaa soo hadhay halkaasay taqsiimka iyo xasrigaasay sameeyeen mid intii kale ay kala shaandheeyeen waxay dhh ibaaxa keliya noo soo hadhay warudda waxaa loogu jawaabay biana alghaaliba sida badan calaa ficli ficilkiisa alwujuubu aw innadbu weeye saa darteed haddii aad isagoo haalibkii tahay mubaax ku xambaarto xamlun calaa gayri alghaalibi marjuuc aad ku xambaartay wey saa marka loo dhigo ee musanifku qoladaasaa ugu jawaabay halkaa waxbaa idinka soo baxaya waxaan marar badan idin soo idhi markii qole istidlaalkood laga jawaabayo muhimmaddu istidlaalkooda in la naqdiyo wey waxaanaad ku jawaabtayna madhabaad qabtay inuu yahay qasab maaha wa ilaa haddii sa aan la dhihin waxaa ka dhalanaysa meeshii waajib iyo nadbi midun musanifku inuu rajaxo raajixii ka dhigay wa madhabuhu tawaquf jawaabtani laa tuhbitu madhabahu gaayatuhaa ibطaalu madhabi اlkhasmi alqaa'ili bilibaaxati waa ama mafhuum jawaabta laga fahmi kara waa waa khilaafa madhabihi maqsuudku intaas maaha wa binnadbi waxtaja alqaa'ilu binnadbi wuxuu deliishaday bianna qowlahu tacaala laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswatun xasana yadulu cala rujxaani buu ku tusayaa in wixii labada dhinac horta makruuh iyo muxaram ma jiro sax saddexdii soo hadhay ibaaxadu istiwaau طarafayn waaye waajibkiiyo nadbiguna rujxaanu lficli waaye aayaddan markaan afcaashiisii ku dabaqno rujxaanu lficli bay ku tusaysaa rujxaankii nadbigu aqalu rujxaani weeye aqalu maa yantariqu calayhi arujxaanu weeye ziyaadada ka badan ee wujuubkiihii daliil dheeraaday usii baahanaysaa aqali lqadri fi rujxaani nadbiga weeye fayalzam fa huwa linadbi wa bilwujuubi waxtaja alqaa'ilu bilwujuubi biqowlihi tacaala waاtabicuuhu raaca waa amar buu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii waa amar wamaa aataakum الrasuulu fakhuduuhu waa amar awaamir baa khaarijiyaa tustay afcaashiisa in la raaco walaslu fi اlamri alwujuub raggaad adlahay war waxaan xaggay u kala wadaa nin walba meeshuu qahaysta ma aragti ninna meel cidlaa warkiisa kama keenine waxbaa u muuqday sidaa inay tusayaan uu ku yahay daliilka labaad aayaad qur'aan ah hoyta daliilka koobaad daliilka labaad wa ijmaacu asaxaabati waxay ku ijmaaceen calaa wujuubi alghasli ama ghusli qabays waajib yahay biltiqaa'i alkhitaanayni labada gudmin hadday kulmaan liqowli caaishata marka la weydiiyey saxaabadaa ku murantay bay dhaheen cumar baa soo kaco yidhi bal suga caaishuu la hadlay min waraa'i xijaabo arrintii buu weydiiyey facaltuhu ana wa rasul sal l slam fakhtasalna annagaa samaynay rasuulka waan qabaysanay ficil bay xikaayootay qusl min aljanaaba inay waajib tahay bay saxaabadii u qaateen walaa munkira fa kaana ijmaacan lisaxaabati ijmac sukuutiiska dheh intaa waa fahantay adilada soo maaha masaladii ibaaxada gaar buu uga jawaabay daliilka nadbiga iyo wujuubkana hal mar buu ka wada jawaabay wuxuuhi wujiiba waxaa looga jawaabay bianna almutaabacata mutaabacadu hiyo alityaanu waa in lala yimaado bimidli maa facalahu wuxuu sameeyey oo kaleeto calaa wejhi qaabku u sameeyena loola yimaado wuxuu yidhi aslan nusuustan mutaabacada iyo afcaashu waxay nusuusta mutaabacada amraysa ku dabaqmi kartaa waluswatu min waxaa weeye waa mutaabacadu isku mid wey marka hore wuxuu kuu qarirayaa uswa iyo mutaabaca isku mid waa uswatun xasana iyo watabicuuhu uswada iyo mutaabacada waa isku mid ayib ta'asi iyo mutaabaca goormaa la rabaa nabigu ficilkan uu sameeyey wejka uu sameeyey markaan garanayno hal facalahu linadbi ow lilwujuubi markaasaa mutaabacadiisa lanaga rabaa waayo mutaabacadu laba rugni bay leedahay kow daahirka suu sameeyoo kale inaad samayso laba wixii uu u sameeyo lilwujuubi ow lilnadbi ow lilibaaxati inaad u samayso kalaamkeennana ficilka mujaradka ee jihatu sifa sifadiisii waxa loo sameey aan la garanayni baan ka hadlaynay baxdiguna masaladaasu ahaa masale jihadeedii la gartay waa inoo soo socotaa masale mujarad waxaan u nidhi majihatu lqurba iyo lilwujuub iyo linadbi buu u sameeyey aynaan garanin waay mar hadday taa aan ka hadlaynay mutaabacadii meeshan booskeedii maaha nusuustana fii gayri mawdicihaa baad u deliishateen wamaa aataakum macnaahu wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu lafdigii mutaabaca maaha haddii mutaabaca iyo uswadii nusuustii ahayd qeybta hore uu kaga jawaabay wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu maxaad ka tidhi wey wamaa aataakum macnaahu wamaa amarakum weye bidaliili wamaa nahaakum wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu maxaa ka dambeeya idan nahyiga muqaabilkiisu waa amar maadaama qeybtan wamaa nahaakum la yiri wamaa aataakum macnaheedu wamaa amarakum waaye masala masalat alafcaal miha masalatu aqwaashiisa awaamirta iyo laga hadlaya taana halkaa mari dhe si fiican baa si fiican baa laisugu dhiibay soo ma ka soco wastadalla asaxaabatu waxay deliishadeen biqowlihi khuduu cani iga qaata manaasikakum wuxuu leeyahay wejka istidlaalka lafdiga caamka ah lafdiga horta waa caam baa loo deliishanayaa markii intii hore la deliishaday kanna ku dar saxaabadu nabigu acmaal buu samaynaya xadiidkan manaasig buu ku yimid lafdigu waa caam khuduu canii manaasikakum manaasigna xaja keliya lama yidhaahdee acmaashoo dhan baa la yidhahdaa qul inna salaatii wa nusuki dabaa'ixdii baa lagu magacaabay fulaan annaasik almutacabidna waa la yidhaahdaa annusuk walcibaada saa darteed khuduu canii manaasikakum waa caam kownuhu fi lxaji u yimid alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab baad horta soo martay labadaa juz iyo hore horta markaad fahanto siiqada waa caam xaj keliyana gaar kuma ahee sababkiibaa xaj ahaa waxaana soo martay lafdiga caamka ah hadduu sabab khaasa ku yimaada ma khasiso idan horta aan ka saarra meesha xajbu ku soo arooraydi lafdiga caam aan soo istaagno manaasigna xajka camalkiisa khaas kuma ahee cibaadaadkii iyo acmaashii oo dhan baa la yidhaahdaa intaa ma fahamti haddaba saxaabadu ijmaaca aad sheegaysaan ee facaltu ana wa rasuulullaahi bay ka qaateen mujarad ficilkaa la xikaayooday kamaynan qaadanin hadaa jawaabuna wa inamaa waxay ka qaateen amar lafdi oo caam oo khuduu cani manaasikakuma ficilkiisii markay ogaadeen waxay u dumeen khuduu cani manaasikakum acmaashiina iga qaata iyo cibaadaadkiina ee mujarad ficil innagana ficil mujarad aan ka hadlayne ficil qowl lagu daray kamaynaan hadlaynin wejhu jawaab kuma fahanteen hadda halkaasoo la faray masaladii <laughs> ijmaaca la xikaayoodeena qaar ba waxay yidhaahdeen waxaa ka fiicnaan lahayd inuu yidhaahdo xadiidkan waa riwaaya riwaayaadka ka ahe riwaayo fii saxiixi muslim wagayrihi caaisha waxay leedahay nabigaa yidhi idaltaqa alkhitaanaani faqad wajaba alqusl taasaa laga qaataye waa riwaayaadda alfaada qaarkood waana isla xadiidka caaisha oo qowli weeye ficli maaha ma qowlka khaaskaa baa yidhi halkaa inuu ka baxo baaba ka dhoweyd bay qaar yidhaahdeen intaa kaga baxa marka masaladii labaad athaalitatu masalada saddexaad masaladaas iyo masaa'ilkan soo socda markay dhammaadaan afartan mas'alo baanu uu tashtiitiye khulaasayn doonaa haddii alla yidhahdo waxaan ku soo maray almutaabacatu hiyo alityaanu bimithli maa facalahu calaa wajhi wejku u sameeyey nabiga la ogaado halka waxaa ka soo baxday nabiga afcaasha uu samaynayo ima eh, ima an tuclama wayuclama wajhuha markuu sameynayay ma lilwujuub buu u sameeyey ma lilnadbi buu u sameeyey iyo inaan la garanin labadaasay udhexaysaa hadday mujarada tahoon la garanin soo marnay in la garan karaa haddaan sheegnay sidee baa lagu garan karaa duruqda lagu garan karo jihaduu nabigu u sameeyey waa halkan masaladan kaga hadlaya jihatu ficlihi nabigu jihada u sameeyey iyo qaabka wuxuu u sameeyey tuclamu waa la ogaadaa kow bihalaathati turuq biwaaxidin min halaathatin ba cumuuman afcaashiisa oo dhan lagu ogaan karaa waa kow duruqda qaarkoodna ficilkan wujuubka keliyaa lagu ogaadaa loo sameeyey duruqda qaarkoodna ficilkan linadbi loo sameeyaa lagu ogaadaa saa darteed mas'aladan waxaad ku baranaysaa ficilka nabiga haddaan raba inaan baadha muxuu u sameeyey wujuub iyo kayrkiiba calaamaad ka dhexeeya iyo calaamaad wujuubka khaas ah iyo calaamaad nadbiga khaas ay yihiin tii caamka ahayd saddex wey ta waajibkana saddex wey ta manduubkana laba wey isku darintaa waa mis sideeddaasaad masaladan ku baranaysaa kow imaa bitansiisi nabigaa caddeeyeyoo wuxuu yidhi kan waxaan u sameeyey lilwujuubi aw lilnadbi aw lilibaaxati in tansiisku yimaado oo nabigu caddeeyo saba jihaduu u sameeyey ma dhacdaa bihada hadal macnaa waxa u dhacaa oo nabigu siiqada lagu caddaynayo hadba tacbiiraadka kala duwanaan kara nabigu kacbada gudaheeda markuu ku tukaday ee uu ka soo baxay kacbada gudaheeda nabigu mali nadbi ugu tukaday masalil wujuub ugu tukaday ficil bay way taaganta ruwaaddu maxay wariyeen nabigu markii dambe inuu xaraj dareemay oo ummadiisa inuu dhibay inay wada galaan halkaa waxay ka garteen lagaama rabo wujuuban inuusan u samaynin waxyaaba saasoo kaleeto fara badan bay shuraaxda iyo amhilada keenayaan laba dariiqa ee lagu ogaado ow bitaswiyatihi inuu la simo bimaa culima ficil la ogaa jihatuhu jihadiisa ficil la yaqiinay inuu yidhaahda kani kaasuu la mid yahay kanaan samaynay ficil hebel buu la mid yahay kana waa la yaqiinay ma lilibaaxa ma lilwujuuba ma lilnadbiba kii wixii ahaabuu raacaya way ku caddaan kartaa waa laba ta saddexaad aw bimaa cumil culima wax la ogaaday annahu imtihaalun inuu imtihaalu aayatin inuu yahay dallad tustay calaa axadiha aw bayaanihaa labadan haddaan isku qabanna waa saddex kalena afar baad ka dhigi aayad ibaaxa ama nadbi ama wujuub tusisoo la aqiiqiinay bay qaraa-intu tustay imtithaalan lahaa inuu u sameeyey nabiga alay slat slaam xukumkii aayaddaa ama xadiidkaa kale ama daliilkaa kale buu qaadanayaa ficilkana ama libayaani mujmalin inuu yahay baa la ogaaday mujmalkaasi wixii u ahaa amarkiisu qariino saarifa haddii loo helo haddaan loo helinoo wujuub uu ahaa baa la garanayaa saas darteed salaadihii uu tukaday ee waa aqiimu salaata bayaaninayeen mujrimay kusoo maray ficilku wujuub waay acmaashii xajkee uu sameeyey walilaahi calanaasi xijul beyti caddaynaysay mar bayaanan lihaadaa garanay lilwujuubi waay wixii bayaanan limanduubin ahaana linadbi waaye haddaynu nidhaahno qumileyla ilaa qaliilan waa linadbi haddaynu nidhaahno waa sunno qiyaamki ficilkiisii qiyaamkaa bayaanan limanduubin buu ahaa suurada juزiyada waadxtaan umalaynaya ayib intaa waa inta caamka waajib buu noqon karaa manduub buu noqon karaa ama wax buu noqon karaa waxaa la imtihaalaya ama la bayaaniyay ama lala simay ama la tansiisinayo wakhusuusan watuclamu khusuusan jihadii waa logaa khusuus alwujuubu wujuubkii biamaaraatin calaamadaa lagu gartaa ka salaati salaadoo biadaanin wa iqaamatin haddii adin iyo aqim loo sameeyo in salaada lilwujuubi tahay baan garanaynaa lianna salaadihii istiqraa'an waxaan ogaanay adaan iyo iqaama waa min khasaa'isi salaati alwaajiba sunanka ma loo adaamaa mase loo aqima sax waxaan dhihi karra waajib oon loo aadaamin oon loo aqimin baa jirta fardul kifaayaha inagu shaaficiya haddaan janaasadiiba dheh kuwa kale ilan waa sunan bay dheheene laakiin salaadaan farad ahaynoo aadaan iyo iqaamo leh ma aragteen weli ma leh salaadba hadduu nabigu u istaagoo salaad la tukaday astaanta iqaamo iyo adaanna la raaciyo calaamada calaamat اlwujuub weeye ficilkaas waa lagu garan karaa calaamaad sharcigu u khaas yeelay manduubka calaamaad ibaaxaadka u khaas yeelay hadday jiraan calaamaadka wujuubka u khaaska haddii la sameeyana waajib inuu yaha la gartay kow laba wa kownuhu inuu yahay muwaafaqata nadrin nadar buu wax ku nadray siiqadii uu ku nadray wax fulinteedii iyo imtithaalkeedii ah buu sameeyey imtithaalu aayatin ma aha laakiin tanfiidu nadrin wax waafaqsan buu sameeyey nadarkiisi nadarka samayntiisu maxay ahayd waajib bay ahayd wuu nadray wixii uu ku nadray wax waafaqsan buu sameeyey dalla calaa annahu facalahu lilwujuub inuu wujuub u sameeya halkaa ka garatay yadana aw mamnuucan buu sameeyey shay mamnuuc noqon lahaa low lam yajib hadduusan waajib ahayn masalada masale dhib badan waay waxay yidhaahdeen sharcigu hadduu wax ogolaado ogolaashaha ka horna mamnuuc uu ahaa wajaba karukuucayni fi lkhusuufi haddaan daliil ku soo aroorin ficilka nabigu ficilka rukuuc buu leeyahay laba jeer buu rukuucay salaatu lkhusuuf salaaddii qoraxmadoobaadka kusuufkii laba jeer sooma rukuucin ugu yaraan wax qowla laba jeer rukuuca yidhi ma jiro rukuucda labaad ma haa maxaa lagu gartay waxaa lagu gartay haddaan sharcigu jidayn rukuuc labaa xaaraan bay noqon lahayd ma banaanaan lahayd rukuuc laba salaada in lagu daro waxyaaba badanoo saas oo kaleeta ah bay u deliishadeen saa darteed waa mas'alada loo deliishaday qaacidadaas wujuubu lkhitaan khitaanka iyo gudniinka culimmada qaba khitaanu nisaa'i waa waajib waxay dhaheen qof jirkiisii biduuni jariiratin isagoon gelin in xubintiisa la gooyo dhiig laga daadiyo ma banaanta haddii sharcigu ogolaaday wajaba qaacidada ku dabaqo waxaa tidhahdaahun mamnuucan low lam yajib lakaana mamnuucan low lam yajib lakaana mamnuucan laakiin haddana qaacidadaa lam tatarib lam tatarib sujuudu sahwi fi salaati sujuud tilaawati fi salaati shuricat sax hal hiya waajibatun haddaan la jidaynin sujuudu sahwi ma banaanaan lahaa maya hal wajabat sujuudu tilaawa laba hore ku dar masaa'il fara badan oo sidaasoo kaleeto oo lagu naqli baa jira rafcu lyadayni fi salaati alciidi wاtakbiir waljanaazati ku celceliski haddaan sharcigu ogolaanin salaadda hadda salaaddii faradka ahayd inaad iskaga celcelisan banaan tahay salaadii kale maya low lam haddaan ku dabaqno qaacidadii rafcigii janaazada iyo ciideynka lagu celcelinaya waajib buu noqonaya qaacidada haddaan ku dabaqno waayo hadduusan waajib ahayn mamnuu mamnuuc buu ahaa haddaan la waajibin qaacidada haddaan ku dabaqno de haddaan la jideynin soo mamnuuc ma ahadeen gacmihii la iskaga celceliyay taagnidii marka qaacidadaas markay baashu ciriiri qaylqayl gasho baa marmarka qaadkood sakasha lagaga baxa laakiin ha u qaadanin qaacida musalama mutarida inay tahay ha u qaadanin wanadbuna waxaa lagu gartaa biqasdi اlqurbati mujaradan qurbo in loola qasto mujaradan taxdiidka qurbadoon la xadidin qurbadii oon lasii xadidin wujuub miyaa mise nadbi aqalu maraatib alqurbati baa nadbi ah aqalu maraatib alqurbati waa nadbi waxaa kaloo lagu gortaa wa kownuhu inuu yahay qadaa'an limanduubin shay manduub ahaa oo waktigiisii tegey haddii la qadaynayo hadde waxaan qadaay xukumkii asalkiisii buu qaataa halka hal masalaad ka fahantay wujuubkii wuxuu ka tegey qadaa'an liwaajibin hadduu yahay maadaama manduubka aad tiri qadaan limanduubin waa calaamad atir qadaan liwaajibinna waa waajib dhe isagana de masalada qadaan limanduubin masale ishkaala lagu soo warooriyey cumro manduuba ah ood samaysay hadda intay waaj xaj ama xajki manduuba haddaad gashay oo iskaa tegay qadihiisu waa waajib qaaluu la hadihi almas'ala alatii tajibu bishuruuci ilan waxyaabaha nafliga sunanka haddaad bilowdo ma waajibayaan waajib isu bedelayaan alaslu laa waxaana asal waa xadiidka nabiga saa'imu lmutatawic amiiru nafsi inayna waajibaynin masaa'il baa la soo reebay fuqaadina shaaficiyada xajka cumrada ay soo reebeen qaar yidhaahda faradkiisa nafligiisa ay su eg lakiin agtarkooda waxay u badan yihin timu alxaja walcumrata bay u deliishanayaan itmaam baa la ismray mar haddaad gasho lama kala qaadin waana caam iyo cumulwaajiba walmanduub maalikiyaduna dhowr masaloo kale ay soo reebeenoo saaxiibulmaraaqi uu dhihi jiray xataab ilmaalikina ka soo warari jiray wannaflu laysa bishuruuci yajibu fi gayri ma nadamahu muqaribu qif wastamic masaa'ila qad xakamuu biannaha bilibtidaa'i talzamu salaatuna wa sawmuna wa xajuna wa cumratu lanaa kada ctikaafuna ilaa masaa'il ka dambeeya uu tirin jiray ayib intaasna waa masaladii saddexaad alraabicatu masalada afraad alficlaani labada ficil laa yatacaaradaani isma tacaarudaan laba ficil maba istacaarudi karaan laakiin ficil iyo qowl tacaarud waa ka dhex karaa marka ficilki iyo qowlka haday istacaarudaan maxaa la samaynayaa wuxuu ku leeyahay labaynu u kala qaadaynaa ficilku inuu khasaa'is yahay in khasaa'is meesha soo gasho oo nabiga khaas ku yahay iyo inuusan ahayn haddii khasaa'is soo gasho dee waa baabkeeda haddayna khasaa'is soo gelin saddex suuruu mid noqon imaa ficilku inuu horreeyey qowlkuna dambeeyey wa imaa qowlku inuu horreeyey ficilkuna dambeeyey wa imaa inaan la kala garanin kii horreeye la kala garan waayo intaasoo suwar ah cinda tacaarud see loola macaamilayaa hunaa wuxuu ku yidhi fain caarada hadduu ka hor yimaado ficiluhu ficilkiisa alwaajibu itibaacahu in la raacana ay waajibka ahayd ficil afcaasha ka mid a ah, oo nabiga inaan ku raacana inay waajib tahay qaama daliilu calayhi daliil baa loo helay ficilka nabiga mutaabaca iyo ta'asiigu inay waajib inugu tahoo jihadii wujuubkana waa la gartay inuu waajib yahay ku raacitaankiisana waan garanay hadduu kaasi ka hor yimaada qowlan qowl oo mutaqadiman ka horeeyey nasakha nasakhahu ficilkaa nasakhaya qowlkii waa mansuukh noqonaya qowlkaa mutaqadim ahaa waxaa ka hor yimid ficil nabi oo khilaafsan baa yimid waxaana caddaatay inaan khasaa'is ma ahanoo caddayn baa loo helay mutaabacad iyo ta'asigu inuu waajib nagu yahay idan mutaqadim iyo muta'akhir bay noqdeene almuta'akhiru ficilkaa naasikhun walmutaqadimu oo qowlkaana mansuukhun dheh wa in caarada caaman caam buu ka hor yimid fabilcagsi cagsigeeda wey masaladii hore waa cagsigeedoo qowlan waaxidan buu isagu ka dhigay ma nasakhayo wey qowl caam ah horeeyey ficil khaas ficil baa ka daba yimid cagsigan uu kuu sheegayo ma nasakhayo wey kadib tafsiil buu ficilkii gelayaa wain ikhtasa bihi hadduu ku khaas yahay nabiga qowlkii waa caam ficilkii baa yimid ka dambeeyey nasakh ma jiro bilcagsidu qowlkaa nasakhaya mutaqadimkaa ma aha kadib baad eegaysaa wain ikhtasa bihi nabiga hadduu gaar ku yahayna nasakhahu fii xaqihi qaybta caamkii nabiga kaga aadanayd baa mansuukh noqonaysa wain ikhtasa binaa hadduunuu gaar yahayna khasanaa wuuna gaariyey gaar nagu noqonayaa fii xaqinaa xaqeenna qabla alficli intaan la samayn hadday tahay takhsiis wey wa naskun canaa weeye bacdahu bacda alficli masaa'ila takhsiiska iyo naskiga farqigaan soo marnay qabla alcamali bihi wa bacda alcamali bihidii weye wuxuu leeyahy caamkani hadduu innaga gaar inugu ha ficilkan hadduu innaga gaar inugu yahay baan leh caamkan innaga iyo nabiga waa ina shamliyaa ficilkan hadduu isaga khaas ku yahay fii xaqi nebi buu khasisay buu nasakhay innaga laakiin baaqi buu xukunkan ugu yahay hadduu ficilkani innaga khaas inugu yahay oo innaga inuu gaar inugu yahay ay soo baxdana labada suura marna takhsiis buu noqdaa qabla alficli hadduu yahay marna naskhi buu noqdaa bacda alficli hadduu yahay wain juhila taarikhu haddii la garan waayana faalakhdu bilqowli baa fii xaqina ah liistibdaadihi ay liistiqlaalihi isagaa keligii wax tusaya amaa ficilku dilaaladiisu biwaasitatin waynu soo marnay in la kala xoog badanya alkhamisu bisr shan ugu dambaysa annahu sal alay nabiy alay salaam masale <laughs> fadula fadul kayrkeed tahay wey laakiin thamara istidlaalaada ay ka dhalatay qaybteeda kale annahu calayhi salaatu salaam qabla anubuwati tucubida bisharcin sharci baa lagu adoonsaday inuu raaco wa qiila waxaa la yidhi la maya masaladan saddex qowl baa ku jira nabigu qabla nubuwa intuusan nabi noqon een sharciga waxyi lagu soo dejinin ma waajib bay ku ahayd sharaa'icdii ka horraysay lagu addoonsaday inuu ku cibaadaysto oo raaco aan si intaa ka sii badan hoos daadegne nabigu kaana yatasawadu fa yakhluw fii kaari xera riwaayadku waxay dhaheen yataxanathu soo maya kaana yataxanathu wataxanathu taxanuthu tacabudu calaa ayi shariicatin wuxuu jazmiyey sharaa'ic man qablanaa wey ambiyadii hore sharaaicdoodii qowlkaasi musanifkeenu rajaxay waa ikhtiyaarka ibn alxaajib iyo ragga lamidkaa waay qowlka labaad waa qiila laa wuxuu yidhi ma jira yidhaahdeen maxaa yeelay haddii uu waajib ku noqon lahaa culummadoodii inuu raadiyo kutaabtoodii u noqdaa dhici lahayd mana dhicinoo lama arag isagoo culimmadoodii raadinaya qolo waxay dhaheen atawaquf waxba ma kama garayna inaga daaya baabkaas ata nabiga waaba lasoo diray oo inagu bicadii risaalasaan ka hadlaynaaye inaga daayaxo kama garanayne waana ikhtiyaarka aamidi qowlkaa saddexaad musanifkeennuna ma sheegin masaladaa xid baabkeeda marka wa bacdaha bacda anubuwati fal akharu badankood cala almanci in la diido oo sharcu man qablana aan uusan raaci jirin axkaamna ka qaadan jirin baa loo badan yahay waana ikhtiyaarka raazi iyo aamidi wa qiila waxaa la yidhi waa qowlka labaadee umira waxaa la amray biliqtibaasi axkaamta inuu ka qaato axkaamta inuu ka qaato mashareec man qablana uu raaco nusuus badaan oo raacidana way jirtaa way soo socotaa istidlaalkeedu uu ka jawaabay waa masalada loo yaqaana sharcu man qablanaa sharcun lana uu ka jawaabayoo wuxuu yidhi wayukadibuhu waxaa beeninaya arrinkaas intidaaruhu inuu sugi jiray nabiga alwaxya wa cadamu muraajacatihi inuusan muraajacayn jirin kutubtoodii iyo culimmadoodii iyo wa muraajacatinaa iyo wa cadamu muraajacatinaa innaga inaan layna amrin iyaga inaan u noqono wuxuu yihi saddex arrimood baa beeninaya kow nabigu mararka qaarkood masaa'il inta la weydiiyo buu waxyiga sugi jiray hadday kutubtooda inuu raaco tahay muxuu gu noqon waaye waxyiguu sugaya waxaad garanaysaa meel kaloo saxkaam u doonta ma laha kow laba nabigu ma muraajacayn jirin axkaamtiisa sharciga iyo waxyiga iyo dadku xukumayo oo bal anigu waxyi weli ma haye kutubtii maxay sheegtay ama culimadiini maxay dheheen ma dhihi jirin saddex innaga muraajacaya laynama dhihin masaladii ijtihaad oo ka tawaquf haddaad garan weyda maahane bal kutubtii tawraad iyo injiil iyo culumadii ree ahlulkitaabka u noqda lelama dhihin waxaasoo dhan baa beeninaya qiila waxaa la yidhi raajaca fi rajmi masaladii rajmiga faatuu bitawraati fadluhaasoo kii la yidhi maaha waa muraajaceeye qulnaa waxaan idhi lililzaami iyaganuu ku ilzaamiyey sharcigii inuu saa yahay buu ka rabay Eh, lakin laa lilitibaaci watashriici maahayn iyagaa lagu oogayay xujade diintooduna saa qabtee isaguna axkaam ka qaadanaya ma ahayn waa ka baxsaya taas oo maa ninkii istadalla qofkaa mukhaalifkii wuxuu daliishaday biaayaatin aayado umira fiihaa la amray biiqtifaa'i alambiyaai asaalifati ambiyadii hortagtay calayhim asalaatu wasalaam ulaa'ika aladiina hada allaahu fabihudaahu muqtadih baa layidhi uma waxaynaa ilayka an itabic milata ibraahiima baa lagu yidhi qulnaa waxaan idhi fi usuuli الshariicati iyo wa kuliyaatiha oon isbedbedeli weeye sharaacid waxyaabahan isu khilaafin waayo kuliyaadku waa kuliyaadka khamsadaha xifdu nafsi iyo kooxdii la tirin jiray naftii caqligii iyo cirdigii iyo nasabkii iyo maalkii la xifdinayay kuliyaadkaa guud waxa ku saabsan iyo usuusha tawxiidkoon sharaa'icdu iskhilaafin kuwaasay ahayd buuri waayo ta kale likullin jacalnaa minkum sharcatan wa minhaajan baa la yidhi way kala duduwanta walaqlaal alatii kaanad calayhim baa laga furayey tan iskhilaafaysa ma ahayn innaguna meeshaan halkan joognaayey wa axkaamtii farciyada ahayd weeye usuul iyo kuliyaad iyo shariica iyo tawxiid ma joogno waxaan ka hadlayna masaa'il farciyaadka way cilmigan aan kaga hadlayna calaa kuli xaal hadalka yihi fal akharu cala almanci laba masale in la tanbiihiyo wey waxaa laga hadlayo masalada koowaad asnawi baa tanbiihiyey shaarixa tanbihinay wuxuu le waxa laga hadlaya ma aha ahlu kitaab waxa la weydiiyo kutubtoodana wax laga qaato waayo yaqiinan taxriif baa galay kii sharcigii ambiyada ka hadhay iyo kii kale lama kala garanay walidaalika muraajacadeedu iyo akaabirta culimmadooda waxweydiinteedu ma xaqiijinaysa nabiga sharcigiisa inuu yahay ee waxaa laga hadlayaa wixii la xaqiijiyey ee la hubsaday inuu sharciga ambiyadii hore yahay masalada muraajacadeedna iyo muraajacadooda iyana waxaa diiday wixii baan la hubin sharciga ambiyada inuu yahay walidaalika suurada markii lasoo lakhiso wixii ay caddaato oo kitaabka iyo sunnadeenna ku sugnaato sharcigii ambiyada hore inuu yahay sharcigeenna wax khilaafayana uusan jirin ma la qaadan karaa nacam imaamu shaafici saasuu qabaa bay qaarkood yidhaahdeen wa katabnaa calayhim fiiha ana anafsa binafsi walcayna eh. bilcayni xikaayat sharci man qablanaa wey fuqahadeennina culimadii way wada deliishadeen halkaasaa laga qaatay bay yidhahdeen ninka la yidhaahdo ibn taymiya raximah اllahu tacaala meelaha iqtidaa siraat almustaqiima yaalla bal soo qabo bal labada mujaladkeen kan labada mujalada balkeen mid buu ahaaye meeshuu kaga yiilay inaan garan waayaan ka yaabo isagu wuxuu leeyahay mas'aladaas ixtijaaj sharci man qablanaa suurada aan ka hadlayno qowlu caamati الsalaf wa jamhuuri اlfuqahaa haddaynan daakiradaydu khiyaamin haa mujaladka labaad afar boqol lixdan iyo laba ilahay qadarkiisa markayba iyadan baa fahriska mud iga soo tiri waxaan u malaynayaa amaan xagga horena calaamad ku qoray nuskadan ku qoray tan maa waxyaabuu ka soo hadlayay fain qiila maa dakartumuuhu min aladilati mucaaradu bima yadulu calaa khilaafihi wadalika ana sharca man qablana sharcun lana maa lam yarid sharcunaa bikhilaafihi wa qowluhu tacaalaa fabihudaahu muqtadih ittabic milata ibraahiima yaxkumu biha anabiyuuna aladiina aslamuu wagayri dalika min addalaa'ili almadkuurati fii gayri hada almawduc maca anakum musallimuuna lihadihi alqaacida qaacidada sharcu maqa sharxu lana wahiya qowlu caamati salaf wa jamhuuri alfuqahaa badankood iyo salafka dhammaantood saasay qabaan in la deliishan karo haddaan sharciga laakiin waa inay sugnaato sharcu man qablana inay tahay sharcu alambiyaai saabiqiina kayfa tahbut waa inay kitaab iyo sunna ku sugnaato oo sharcigeenu xikaayoodo sharcigeenuna uusan khilaafin waa inay sugnaato sugnaanshaha maantan xaqiijin karna waa kitaab iyo sunna inay ku sugnaato ee kuwan muxarafka waxma doonan karno intaasi albaab الthaani fi اlakhbaari wa fiihi fusuulu akhbaartii buu ku saabsan yahay wa fiihi fusuulun waana saddex saddexda fasal waxay ka timid shuraaxduna waa ku baraarujiyeen asalka waxaan la tambiihinayana waxaa iskale abulmacaali aljuwayni fi lburhaan wuxuu leehay khabarku waa un saddex maa yuqطacu bisidqih wamaa yuqطacu bikadibihi wamaa bayna dalik walidaalika baabkani akhbaartii hadduu ku sugnaa kaga hadlahayo halaatha fusuul saasay ku noqotay fasal maa culima sidquhu fasalna maa culima kadibuhu fasalna wixii intaan ahayn waa wa hiya fusu fiihi fusuulun fusuushu waa saddex alfaslu lawal fii maa culima sidquhu wa huwa sabcatun way khabarkii lidaatihi yaxtamilu sidqa walkadib haddaan niraahno laakiin liamrin khaarijiyin buu maqtuucu sidqi noqon karaa biictibaari qaa'ilihi bay qaarkood yidhaahdaan wax ka baxsan qaa'ilkana way noqon kartaa kow alawalkan hore maa culima waxaa la ogaaday wujuudu mukhbarihi wuxuu ka warramayay joogitaankiisa guurina iqtidaau siraat almustaqiim waa tabcada naasir alcaql juska koobaad afar boqol lixdan iyo laba juska koobaad afar boqol lixdan iyo laba ayib wuxuu yidhi awalog hore maa culima waxa la ogaaday sidqu mukhbarihi wujuudu mukhbarihi wuxuu ka waramayo wax la ogyahood garan la gartay wey bidaruurati si daruuri ah loo gartay oon fikri u baahnayn tusaale waxay dhaheen kal waaxid nisfu lithnain haddaan ku idhahda laba marka la qaybiyo hal halku waa laba nuskood awal istidlaali ama istidlaal baa lagu gartay ka qadiyadooda ihbaatu saanic ay dhihi jireen caalamu xaadiisin wa kullu kada ilaa aakhirihi istidlaalkaa lagu ogaaday waxaanuu ka waramayo wax la garanayo wey mar hadduu jiritaankiisi aad garanayso istidlaalku mantiqii qasab maaha waxyaabaad u daliishatay waxyaabaad ku ogaatay inuu jiro ama bidaruuraad ku ogaatay ama bilistidlaal midkaa dooni maro waxaan la sheegaya inuu saa u yahay baad ogaatay sheegitaanku daruuru faaideen waa la hubaa wax la garanaya wey athaani ka labaad khabarullaahi tacaala khabarka ilaahay wixii ilaahay sheego isna waan ognahay inuu saa uu sheegay uu yahay haddaynaan saa dhihin wa ilaa haddaynaan saa dhihin lakunnaa waan noqon lahayn fii bacdi alawqaati xilliyada qaarkood akmala minhu tacaala ilaahay kuwa ka fiifiican baan noqon lahayn haddaynaan dhihin wax kastoo ilaahay sheego waa run la hubo maxaan dhihi lahayn qayb baan la hubinoon oon runhayn maan dhihi lahayn inaguna marar baan run sheegnaa marka isaga aan la hubiniyo marka inaga runta aan sheegnay isbarbadhigo sifatulkamaalo run iyo sifatulnaqsio waxaan runahay isbarbadhig inaan ka kaabinnayo <laughs> waxaan qofka muslimka maskaxdiisa kuma soo dhacaynin baa muranku sidan oo kale kula gala waxyaabaa cilmu kalaamka culamadu kaga digaan waxaasoo kale ka mid a maxaa keena dad muslimaan nahay ma dhici karta waxaa ka dhalanay qofka muslimka ilaah baan ka kaamilsananaya de waxa kuma soo dhaco baka marka min shuumi lkalaami waxyaabahana ka a ah. athaalithu ka saddexaad khabaru rasuulillahi sal l slam wey wixii nabigu sheegay inuu sheeganaya caddaatana isna waa waa la hubaa waalmuctamadu waxa loo cuskanayo inuu sidaa u sheegay tahay dacwahu sidqa run inuu sheegayo sheegtay wa duhuuru lmucjizati mucjizadiina way soo baxday calaa wafqihi inuu run sheegayo oo nabi yahay bay mucjizaduna caddaysay nabina been ma sheeg waa aan soo maray laakiin uctaraduu calayhi soo adigii yidhi maha ambiyada sahwan baa ku bannaan wixii sahwan hadduu yahay keyfa culima khata sahwan buu ku bannaan yahay sakaa'irtii sahwan baa bannaan haddaad dhahdeen waa khata sagiira waad bannaysay haddana wuxuu yili oo dhan baa la ogyahaa tiri qaybtaasaa dhihi waxyaabaha geliya qaarkood wax walbaba dhinac kale inay ka istaagaan ayib araabicu ka afraad khabaru kuli اlummati ummadoo dhan baa sheegtay lianna alijmaaca ijmaaca xujatun waaye ijmaacu laa tajtamic ummatii calaa dalaalatin iyo intaad qabsato haddii ijmaac uu tuso ummaddu ku ijmaacdo waa biictibaari alqaa'il ijmaacaasaa la eegaya oo qaa'ilkii booskiisii jooge iyadana waa la hubaa yaqiin buu faa'iideeyaa alkhaamisu ka shanaad khabaru jamcin cadiimin inay ka waramaan can axwaalihim xaaladahooda dad badaan baa nin walba iska waramay aniga saasaan dareemaya aniga saasaan dareema aniga saasaan dareema isku wax mayna sheegin laakiin halkaa waxaa ku jiroon hubnaa yaanaan xadidi karinbe inun baa runa intanoo qof walba hadada intay xaaladooda nin walba gaar uga sheekeeyo inay been haddana ka wada sheegaan ma dhici karto gaar ayaanan u kala garanin laakiin kollaba in runaa ku jirta fi ljumlati mar walba in baa run waxaan hubnaa in baa runa khabarkaas laakiin kana ah ma dhihi karno <laughs> la yaabadi baan u malayn waxaan hadda wuxuu macnou leeyahay asaadisuka lixaad alkhabaru khabarka almaxfuufu ay la xiriiraan bilqaraa'ini astaamo ku xeeran yihiin tilmaamaya inuu sax yahay oo run yahay raazi iyo aamidi iyo ibnulxaajib iyo saasay rajaxeen can akarihimna waxay ka soo naqileen inayna mas'aladan yaqiin faa'iideynayni danni raajaxa faa'iideynayso can alakthariina khilaafa hadaa bay ka guuriyeen aan lagu darin dabcan toddobadan asalkoodu juweyni baa ku sheegaya fi lburhaan asaabicuka toddobaad almutawaatiru wey huwa khabarun weeye balagad riwaayatuhu ay gaadhay fi lkathrati badnida mablagan meel ay gaadhay xaalat alcaadatu caadadu ay mamnuucaysa tawaatu'ahum inay kusoo heshiiyaan ama iskuma waafaqaan cala lkadibi been inay isku waafaqaan shuruud kuma xirinaya qaarkood baa waxay ku leeyihin isaga shuruudiisa mutawaatirku inoo sheegi doonaa qaar baa buldaan kala fogiyo awqaad kala duwan iyo ku dhihi laakiin jamaca badnidiisa keliya ma ahee waa jamac tuxiilu alcaadatu tawaatuhum cala alkadib inay tahay axzaabtan iyo ururadan iyo jamaacaadkani de jamac badaa ambaa intay sharaan wax ku heshiin kara soo ma waatadan wax ka dhexeeyo ay ku heshiin karaan ay ku shareeyaan jirin waay wa fiihi masaa'il dhowr masalaa ku jirta alulaa masaa'ilkan waxay ku saabsan yihin mutawaatirka masaa'ilkani mutawaatirkay ka farcamayaan annahu mutawaatirka yufiidu lcilmu buu faa'iideeyaa muطlaqan isagoon la kala qaadin can ilmawjuudi wa can ilmaadi waay ku hadda jooga iyo ku tegayba khilaafan lisumaniyati baan khilaafaynaa annaga sumaniya khilaafkeedna maxaa noo keenay sumaniyadu waay waa firqa firaq hunduus ka mid oo asnaamta caabud tanaasuq larwaax rumaysan ha islaam maaha tanaasuq larwaax rumaysan oo firaq hindi ka mida dhaheen khilaafkooda usul fiqiga iyaga khilaafay diinta dhan ban ugu waafaqsanee maxaa keenay qowlka labaad weeye qowlkaana qowl waa ka hore yufiidu muطlaqan qowl waa ka labaad ka saddexaad qiila waxaa la yidhi waan tafsiilinaynaa yufiidu cilmi buu faa'iideeyaa can ilmawjuudi wixii jooga laa can ilmaadi wax tegay hadduu mutawaatirku ka hadlayo yaqiin ma faa'iideeyo lanaa waxaa noo daliila anaa naclamu bidaruurati waxaan ognahay wujuuda albilaadi naaiyati bilaadiya wadamo kale fog inay jiraan iyo walashkhaas ilmaadiya ashkhaas tegay imaamu shaafic nin la yihah inuu jiri jiray imaamu maalik la yirahda jiri jiray oo magaalo maka la yidhahda ay jirto oo magaalo new york la yidhahda iyo washington iyo london ay jiraan oo magaalo la yidhaahdo ay jirto islaam abad oo karaaji jirto oo magaalada dowlada muslimiinta ee wada tiriyo mana aanan arag seen ku ogaanay bilkhabari almutawaatir ashkhaas maadiya iyo mudun maadiya maadiga ahaa iyo ku mawjuud awa waa lagu ogaan karaa lakiin mutawaatirku mustaqbal ma galay de lama gaadhinbe qiila waxaa la yidhi najidu waxaan helaynaa fii nufuusina inay kala tagsan yihiin atafaawuta kala tagsanaan baynahu magaalooyinkan la arkay iyo bayna qawlina alwaaxidu nisfu اlithnayni wuxuu yidhahdeen haddii aad saa dhahdaan taa iyo alwaaxidu nisfu lithnayni baa isku mid noqon lakiin alwaaxidu nisfu lithnayni sida halka ay naga joogta saan u hubno iyo magaalooyinka intaas dada noo sheeganaya ashkhaasta saan u hubno isku mid ma aha idan tafaawudkaa ku jira muxuu yahay hal ilcilmu yatafaawat iyadoo yaqiin wada ah halilyaqiin yatafaawat masaa'ilkii baa ku soo galay dalaq tafaawut lyaqiin ee uu siyaa saaxibu lmaraaqil yubna calayhi zaydu wanuqsaanu hal yantami ilayhim aliimaanu walcilmu cinda alaktharina yakhtalif tafaawutan wa bacdu tafaawutan wa bacduhum binafyihi curif ilaa uu soo waday wuxuu yihi yubnaa calayhi zayd wannuqsaanu hal yantabi ilayhim